iqra'i wa sharxi kitaabi riyaadi saalixiin imaam alnawwi caleyh raxmat ullah fii leylat alaxad athaamin min shahri muxaram caami alfin arbacmia wa hamaanin wa halaaiina hijrat mustafa sala allahu aleyh ali wasalam dimna silsila duruus xadiid almustafa sala allahu aleyh ali wasalam biadami kitaabi alarbaciin waintihaa'an bisunani wasaxiixayn yasara allahu litmaam walikmaal warasaqaa in ikhlaas fi lqowl walcamal inahu jawaadun kariimu wabilijaabat jadiir majliskan waa majliskii lix iyo afartanaad كان ومجلسكي لحيا فرتنات مجالس المركة إشرح كوبا كتاب رياض الصالحين للإمام النووي عليه رحمة الله هبين كان وهبين هبين أحد sideedda bisha koobaad ee muxaram kun afar boqol sideed iyo soddon hijrada nabigeena caleyhi salatu wasalaam baabkana waa baabu istixbaabi jacli اnawaafili fi lbeyti sawaءan iraatibatu wagayruha waاlamru bاtaxawuli lilnaafilati min mowdici اlfariidati aw اlfasli baynahuma bikalaam baabu istixbaabi jacli anawaafili sunnooyinka yeelitaan la yeela sunanimadeeda ayuu baab yahay filbeyti guriga lagu tukada oo guriga la yeelo weyaan oo laga yeela guryaha mid lagu tukada sawaaun araatibatu sunnada raatibada ama ha ahaato iyo wahayruhaa sunnada raatibada hayrkeed iwa alamru farinliis fara bitaxawuli in laga wareego lilnaafilati markii sunnadii la tukanaa min mowdici alfariidati meeshii lagu farad dukaday in laga badasho in lisfaro aw ilfasli amaba la kala dhex dhigo baynahumaa labadooda dhexdooda faradka iyo sunnadii bikalaamin kalaam lagu kala dhex muxuu aha bixiyo weeyaan taas ayuu u baabkan imaamka cali raxmat ullahi wuxuu baabkan sunnooyinka iyo la tukana in guryaha in lagu sunnaysto inay fadli badan tahay oy sunno tahay sunnadaas ama ha noqoto sunnada raatibada ah oon xalay ka soo sheekaynay oo salaada faradka ku qodban amaba ha noqoto mid kale iyo fariliisfara qofka markuu sunno dukana inuu muxuu ahaa booskii uu ku farad dukaday uusan sunnada toos ugu dukanin oo booski asaga uu ka wareega oo boos kale u wareega amaba uu muxuu ahay hadal dhex mariyo hadalkaas ama hadal adduunya ha noqdo amaba ha noqdo dikri allah caza wajalla iyo adkaartii salaada udheaysa mid uu noqdoba salaada ka dambaysa mid uu noqdoba cafwan xadiidka kun iyo boqol iyo sideed iyo zayd ibni haabit radi allahu tacala canhu ana nabiya nabigeena sala allah alay slm qaal nabigeen wuxuu yidhi salluu war tukadaa ayuha naasu dadow fii ku tukada fa ina afdala asalaati salaad waxaa ugu fadli badan dabcan waa salaada sunnada ahe salaatu lmari qofka salaadiisa oo fii beytihi gurigiisa uu ku ila almaktuubata salaada faradka mooyane muttafaqu calayh nabigeena calaih slat slam wuxuu amar ku bixinayaa in lagu tukada guryaha maxaa yeelay salaad sunno ah waxaa ugu fadli badan oo la tukada tan guryaha lagu tukada laakiin faradka maya ila almaktuubu nabiga cala sl slm reebay weeyaan marka salawaadka sunnada ah qofka gurigiisu dhow yahay amaba aan mashquulaynin mararka qaar waxaa laga yaaba qofka inuu is yidhaha guriga ku tuka laakiin mashquula dhexda ku qabsani sunalaadaan ku dhacayso intaa intaa dhec lahayd iskaga duka laakiin haddii aad gurigaada dhow yahay ama mashquul aadan kugu dhacaynin guriga ayaa fadli badan weeyaan xadiidka kun boqol iyo sagaaliyo labaatanaad waxa ibni cumar radi allahu tacala canhuma can inabiy nabigu wuxuu ka wari abdullahi bn cumar qaala nabigan wuxuu yidhi alayh salat slaam ijcaluu waxaad yeeshaan min salaatikum salaadiina fii buyutikum guryihiinna muxuu ahaa gudaheeda yeela weeyaan guryaha gudahooda yeela weeyaan walaa tatakiduu haka dhigana haka dhigana guryihiinni qubuuran qubuur haka dhigana w haka dhiganhaka dhigana weyaan muttafaqun caleyh maxaa yeele qubuurta laguma tukada qubuurta salaad in loo aado oo salaad lagu tukada waxaa weyaan wax jira ma ahan allaahuma janaaza haddii ay tao baab kale haddii ay janaaza tao baab kale muttafaqun caleyh xadiid kun iyo boqol iyo soddonaad wa can jaabir radi allahu tacala canhu qala wuxuu yidhi jaabir qaala rasul rsulka wuxu yidhi sal ll slam idaa qadaa hadduu dhammaashatiro ay axadukum midkiin salaatahu salaadiisa fii masjidihi meeshuu ku tukaday falyajcal masjidkiisa tabcan waxaa weeyaan makaanu sujuudkii caamka ahaa waxaa khaasyeela gurigi inuusan ahayn oo masjidka cadigu yahay ayaa maxaa muuqata weyaan idaa qadaa hadduu guto axadukum midkiin salaatahu salaadiisa fii masjidihi masjidkiisa uu ku tukan jira uu ku guto ama masjidka uu ku tukaday uu ku guto falyajcal ha yeela libeyti gurigiisa faina allaha la weyne jaacilun wuxuu yeelaya fii beytihi gurigiisa min salaatihi ay bisababi salaatihi mintaas waa min sababiya weyaan min salaatihi ay bisababi salaatihi salaadiisa sunnada awgeed ayaad khayran ilaahay subxana wa tacala khayr u yeelaa weeyaan rawahu muslim nabigan wuxu leh alai sla slam marba qofka haduu ku tukada masjid salaada guriga qayb ha u reebo qayb guriga ha u reebto weyaan maxaa yeeley ilahay subxana qofka gurigiisa ku tukaday ayuu ilaahay baraka iyo khayr badan ayuu ka dhalinayaa oo gurigaa lagu barakaynaya weyaan intaa waxaa dheeri ah caruurtii iyo dumarkii guryaha joogay iyo khadamkii adeega guryaha joogay dadka adeegaa guryaha joogay inay salaadii bartaan oo habkii loo tukanayey iyo muxuu ahaa habkii adkaarta loo akhrisanayey iyo habka muxuu ahaa loo muxuu ahaa waajibkaa loo gudanaya ama sunnada loo gudanaya inay bartaan ayadna waxyaabaha fawaaidda ay ka mid tahay rawahu muslim xadiidka kun boqol iyo kow iyo soddonaad <clears throat> wa can cumar ibni caطaa'in ana naafic ibnu jubayr ninka naafic ibnu jubayr la yidhaahdo ayaa arsalahu diray waxaa la dirayaa cumar ibnu caطaa ayaa waxaa diraa nin la yidhaahdo naafic ibnu jubayr arsalahu wuxuu udilay u diray ila saa'ib ibni ukhti namir ninka la yidhahda saa'ib ibnu ukhti namir ninka la yidhahdo ayuu u diray saddex nin baa meesha joogta kan koobaad waa cumar waa marsuul waa nin la diray kan labaadna waa naafic waa kan wax dira kan saddexaadna waa kan loo dira oo adeega in loo geeya la rabo waa ninka la yihahda saaib ibnu abi namir <clears throat> yasalhu wuxuu weydiinayaa marka ninka la yhahda cumar uu soo weydiinayaa can shayin shayin buu ka soo weydiinayaa oo ra'aahu uu arkay minhu xaggiisa mucaawiyatu mucaawiya fi salaati salaada gudaheedana ku saabsan ama wax xukunka salaada ka mid ah weeyaan saaib ayaa muxuu ahaa loo diraya cumar oo cumar ayaa marsuuloo la diray wuxuu soo waraysanayaa marka cumar ninka la yidhah saib arin uu ku arkay ninka la yidhaahda mucaawiya ibnu abi sufyaan amiir almu'miniin loo muxuu ahaay lagu arkay shay uu ku arkay ninka la yidhaahdo muxuu ahaa saa'ib oo salaadda ku saabsan ayaa loo diray weeyaan saa'ib ibn abi yaziid ibn ukhti abi namir ayaa wuxuu arkay mucaawiye oo ficil amaba hawl ku saabsan salaadda samaynaa arrintaas ayuu marka wuxuu rabaa ninka la yihah naafic ibnu inuu ka hubsada ninka la yidhaha saa'ib wiilkan oo la yidhahda cumar ibnu cataa ayuu diray can cumar ibni caطaa'in anna naafic ibna jubayrin arsalahu wuxuu ila saa'ib uu diray ibnu ukhti namir yas'aluhu isagoo weydiina can shayin shay ra'aahu uu ka arkay minhu xaggiisa mucaawiyatu mucaawiya fi salaati salaada faqaala wuxuu yidhi marka mucaawiye ninka la yidhahda saa'ib ayaa wuxuu yidhi nacamha salaytu waan la tukaday macahu sayid mucaawiya ayaan la tukaday radia allahu tacala canhu arda aljumcata salaad jumcaan la tukaday fi lmaqsuurati qolkii yaraa oo u samaysnaa ayaan kula tukaday weeyaan ninka la yidhaha mucaawiya bn abi sufyaan wuxuu lahaan jiray masjidku ku lahaa meel yaroo u xihan maxaa yeelay khulafadii sayid cumar radia allahu tacala canhu arda waad garanaysaan ninka majuusiga ayaa dilay masjidkiinu waxaa weya ninka khaarijigaha ayaa dilay isagoo masjidka mxuu ahaa soo gala ayuu dilay wa marka sayid mucaawiya radi allahu anhu ardaahu ixtiyaa iyo in mxuu aha dadaal la sameey awgeed isaga laftirkii la isku dayey oo nin khaariji ah <clears throat> habeenkii la dilaayey isaga iyo camr bnu caasm in la dila ayuu qorshaha ahaa laakiin rabbi subxana wataala ayaa badbaadiyey sida awgeed marka salaada lagu jiro dadka ay wada mashquulsan yihiin si badbaado loo helo qol yaroo asaga iyo dad kale ay ku tukadaanoo masjidka qayb ka ah, ayuu samaystay weyaan maqsuurada qolkaas marka marka qofka u qol gooni ah samaysto ayuu ahaa radia allahu tacala canhu ardaahu oo salaad ku tukada laakiin nabigeena calayhi salat slam waad garanaysaan wakhtiga ictikaafka isaga iyo saxaabiyaadkaba in meel yar loo samayn jiray ayadna way jirtay kale asalkaas inuu ka soo ayaa dhici karta weeyaan marka wuxuu leeyahy ninkaas saa'ib binu ukhti namir wuxuu leeyahay <clears throat> nacam sallaytu waan tukaday macahu mucaawiya ayaan la tukada aljumcata salaad jumca fi lmaqsuurati qolka yaraa oo loo sameeyey falama sallama alimaamu imaamku markuu salaam noqsaday qumtu waan istaagay fi maqaami booskayga ayaan istaagay oon ku tukaday salaaddii hore ayaan istaaga weyaan oo fa kadibna sunno ayaan tukaday falamaa dakhala markuu galay gurigiisa mucaawiye salaaddii markii uu dhammaystay howlihii gurigii iska galay marka falamaa dakhala markuu gurigiisa galay arsala ilaya qof buu soo diray fa qaala wuxuu yidhi laa tacud ha u noqonin limaa facalta wixi aad samays ha laabmin idaa sallayta aljumcata salaada jumca haddii aad tukata falaa tusaliha ha tukanin cafwan falaa tasilha ha ku xiriirinin falaa tasila ha ku xiriirinin bisalaatin salaad xataa tatakalama ilaa aad ka hadasho aw takhruja aad ka baxda weeyaan faina rasuula rasulka al sal allahu aleh wasalam amaranaa wuxuu nafaray bidaalika arrintaas wuu nafaray weeyaan oo muxuu nafaray anlaa nuusila inaanan xiriirinin salaatan salaad bisalaatin salaad kale aan ku daba xirin weeyaan xataa natakalama ilaa aan ka hadalna aw nakhruja aan ka baxna masjidka weyaan ama meeshii aan ka tagna weyaan rawahu muslim marka xadiidkan amaba aarkan mucaawiya ibn abi sufyan radi allahu tacala anhu arda uu nabigeena le alayhi salat salaam arrintan u nafaray in marka lagu dhaqmo weyaan dad badanoo waxaa jira khaasatan walaalaha bakistaaniyiinta iyo hunuudda iyo qolyahan eeshiyaanka u badan ayaa markay salaada ka baxaan xataa turkida markay salaada ka baxaan axnaafta u badan salaada marka fariidada ay ka baxaan markiiba hal mar ay wada boodayaan markaas waxaa isleedahay masalaad kale ayaa la galayba walaa mxuu astaqfirla ah, harman ayagoonaan dhihin arrintaa marka nahyigaas ayaa waxaa weeyaan ku soo arooray marka in layska dhowro arrinta aan lagu degdegin aa loo bahan yahy qofka inuu adkaarta la imaado hadalkaas cadiga la imaado ama booska u badasho haddii degdeg uu qabo baabulxai boorin laisku boorriyey ayuu baab yahay calaa salaati alwitri salaada witrka laisku boorriye iyo wa bayaani annahu caddayn la caddeeya annahu isaga sunnatun sunno inuu yahay sunnadaasoo mu'akadatun ee la adkeeyey wa bayaan watihi wakhtigiisa oo la caddeeyo weyaan wakhtigiisa oo la cadeeyo weyaan ayuu u baabkan marka salaadda witerka oo waxaa weye dadka lagu booriyo muminiinta lagu booriya akhyaarta lagu booriya lana cadday inuu sunno adag yahay oo sunnooyinka kale ka culus inuu yahay ayuu u baabiye baabkan iyo wakhtigaas witerka la dukana ugu fadliga badan intaas ayuu imaamka insha allahu tacaala ku soo aroorin doonaa baabkan xadiid kun boqol iyo soddon iyo labaad <clears throat> wacan cali bn abi aalib radi allahu tacala anhu qala wuxuu yidhi cali witirka laysa ma ahaanin bixatmin waajib oo ka salaati اlmaktuubati salaada faradka oo kale ma ahaanin waajib oo sida salaada faradka oo kale ma ahaanin weyaan walaakiin warka lagu laabay sana rasuula rasuulka alle jideeyey sala اllahu alيه ali wasalam rasuulka ayaa jideeyey faqaala wuxuu yidhi nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam ina allaha la weyne witrun waa witir waa keligii weyaan yuxibu wuxuu jecel alwitra witrka ayuu jecel yahay tirada isdheer ayuu jecel yahay fawtiruu war witir la imaaday yaa ahla alqur'aan dadka qur-aanka u saaxiibka ah, ahu ama ahlqur'aanu witirka la imaada weyaan rawahu abu daawuud ayaa xadiidka wariyey watirmidi waqaala xadiiun xasan xadiid xasan weyaan wa ficlan xadiidka waa saxiixun bishawaahidihi marka salaada witirka ah culimada qaar waxay qabaan inuu yahay waajib laakiin xadiidkan xadiidkan amaba muxuu ahaa cali bin abi taalib radi allahu tacala anu arda amiir lmuminiin qowlkiisaas waxaa weyaan oo nabigeennana maxaa u tiirana qayb ka mid ah ayaa caddaynaysa inuusan watirka ahayn waajib laakiin waxaa weyaan faraydada marka laga soo taga waxyaabaha ugu adag oo sunanta ayuu ka yahay weyaan waa waxyaabaha muakadka culimada ay ku magacaabaan xadiidka kun boqol iyo soddon iyo saddexaad can cashata radi allahu tacala anha ardaha qaalat waxay tiri ummuminiin min kulli leyli habeenka qayb kastoo ka mid ah min kulli leyli habeenka qayb kastoo ka mid ah qad awtara wuu watriyey oo watirka rasuulu llaahi rasuulka all sala allahu caleh waali wasalam min awali leyl habeenka qaybtiisa hore wuu tukaday watir wa min awsatihi qaybtiisa bartamaho dhexdhexaadkana wuu tukaday wa min aakhirihi intiisa dambana wuu ka tukaday weeyaan oo intaba nabigu waa ka suganta calayhi salatu salaam wantaha wuxuu ku idlaaday witruhu nabigu witrkiisa ila saxari wakhtiga suxuurta la saxuurta ayuu ku ekaaday wey muttafaqun calayh nabigeenna calayhi habeenka saacad kasta oo ka mid ah, ama qaybka gobol kasto salaadahabeenka ka mid ah, a ah, nabiga salaada witrka waa tukaday oo witrka meel gooni a kuma xiran ay kala jeedaan radia allahu tacala anhu ardaa qaybta hore uu ka tukaday bartamaha ka tukaday gebagabada habeenka ayuu tukaday intaba nabiguu sameeyey calayh salat slam witrkiisa laakiin waxaa u dambaysay uu ku dhammaaday wakhtiga saxarka la yidhaahdo aroorta hore inta salaadda aan muxuu ahay aan la adimin ka oo salaadda mxu qorax eh, eh, habeenkiina uu gebagaba yahay ayna dilaacin oo fajarka usan dilaacin alfajr اsaadiq intuusan dilaacin intaas ayaa u dambaysa weyaan wakhtigaas ayada ah ayuu nabiga ku khatimiyey calayhi الslat slam witrka mutafaqu calayh xadiid kun boqol iyo afar iyo soddonaad wacan ibni cumar radi allahu tacala canhuma can inabi wuxuu ka wariyy sal l slm qaala nabiga inuu yidhi ijcaluu waryeelay aakhira salaatikum salaadiinna inta u dambayso bileyli habeenka witran iyo saddex iyo wixii lamid a ah weeyaan nacam xadiidkun boqol iyo shan iyo soddonaad wacan abi saciidin alkhudri radi allahu tacala anhu ardahu ana nabiya nabigeena sal slm qal nabigeena wuxuu yidhi awtiruu war tiro isdheer dukaday ama witir la imaaday qabla an tusbixuu intaadan waa bariisanin oy salaada dilaacin ka hore witir la imaada rawaahu muslim wacan caaishata radi allahu tacala canha ardaaha xadiid kun boqol iyo lixi soddonaad weeyaane ana nabiya nabigeena sal l slm kaana wuxuu nabigeena yusallii mid tukada salaatahu salaadiisa bileyli habeenka wa hiya caaishana um ilmuminiin radia allahu tacala canhu ardaha muctaridatun ay isgudubtay ama mid gudban ay tahay bayna yadayhi nabiga hortiisa calayhi salat slam saasay u gudban tahay qibladay ku gudban tahay weyaan saas u taallaa oo u jiiftaa weyaan fa idaa baqiya markuu soo hara alwitru witrka markuu soo haro ayqadahaa nabigu wuu kicin jiray faawtarat witrka ay la imaan jirtay rawaahu muslim wa fii riwaayati riwaayad oo lahu uu leeyahy imaam muslim faidaa baqiya markuu hara alwitru qaala wuxuu dhihi jir nabigan cala sla slam quumii istaag caaishoy faawtirii witrka la imaw yaa caaishatu caaisha caaishoy marka nabigeena calayh salaat salaam habeenka dhan wuu dukan jiray salaatuleyl markuu tukada dukana ummi lmuminiin caaisha radi allahu tacala an ardahana hortiisa ay ku gudban xadiidkan axkaamta kujirta waxaa ka mid ah qofka haweenayd inay salaadda burinaynin salaadda haweenayd qofka u qaba inay waxaa weeyaan inay horteeda joogto axaadiis waxaa soo aroortay in salaadda ay goynaysa eyga madow iyo waxaa weeyaan iyo dameerka iyo waxaa weeyaan dumarka intaas ayaa soo aroortay weyaan marka qacigaas waa naqsu lajri laakiin salaaddii inay muxuu ay baabinaysamaan midda kale muruurkaas iyo socodka iyo waxyaabahaas ayaa kolleyba asalka ah laakiin in qofti haweenaydeed ay halkaasa u jiifto khaasatan wakhtiyadan de meesha ciriiri ay tahay oo nabiga alai sl slam guryahaad ku noolaay hadda markaad aragtaan inta sagaalkiisa xaas ay ku sugnaayeen oo muxuua guryaha waa meel aad u yar oo kooban marka qofkaba waxaa weeyaan meel hadda uu ka kala firiqsadaba ama alaabti la dhigo oo sariir haddii ay taala la dhigo oo waxun la dhigo iyo meel lagu tukado xataa uma kala qaybsan jiri meel aad yar ay ahayd marka xaajaa jirtay marka nabigeena calayi slat slam iyadoo hortiis saas ugu dadbanoo qiblada xaggeed ka xigta ayuu tukan jiray kow tan labaad nabigeena calayi slat slam naxariistiisa arka gabar yar ahayd aad u da'yar marka inay hurdada ka bogoto ayuu nabigu u dayn jiray laakiin markii la gaaro witirkii iyo wakhtiga dambe nabiguu kicin jiray calahi slat slam witirka ahamiyadda aad leeyahayna taa waa laga qaadanaya lidalika qofka xaasaska iyo caruurta iyo wakhtiyadaas inay iska muxuuah jiifaan kadibna wakhtiga ay salaadda soo dhowaato in la kiciyo oo barakada saxarta iyo alla subxaana watacaala markuu leeyahy hallii tuuga aan idin ajiibe ay max ka qayb galaan oo ducadooda la ajiibo o istikfaarta ay la imaanaan walmustakfiriina bilasxaar ay ka mid noqdaan waxaa weeyaan arrin wanaagsan weeyaan nacam xadiidka kun iyo boqol iyo lix iyo muxuuah soddonaad wacan caaishata radi allahu tacala anha ana nabiya nabigeena sala allahu alay xadiidka kun iyo boqol iyo todoba iyo soddonaad cafwan kun iyo boqol iyo todoba iyo soddonaad wacan ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana nabiya nabigena sal slm qaal nabigeen wuxuu yidhi baadiruu kala degdega asubxa salaada subax biwitri witr kala degdega weyaan rawahu abu daawud ee xadiidka wariyey watirmidi wa qaala xadiidun xasanun saxiix weyaan maadaama axaadiis ay noo gaggaaban yihiin waan ku lisaynaa insha allahu tacala ilaa aan meel fiican ka gaarna saa ula socda qaybihii hore kitaabka axaadiista qaar dhowr beja ah dhowr dhowr muxuu ah bogaay ahaayeen oo aad bay u dheeraay marka axaadiista maadaama ay gaaban yihiin nabigeena calayi slat slam ariiqa wuxuu lahan jiray markii safar uu ku jira oo saxaabada ay la socdaan haddii meel ciriiri a ah la soo mara oo meesha ay muxuu ah ciriiri tahay oo aad nabiga tartiib u socon jiray markuu meel bannaan helana nasa waa nabiga si fiican buu socon jira alai sla marka inaan tii laftirkeedii haddii aan helin axaadiidka gaaban oo lagu ordi kara inaan ku soconno si meesha aan rabno insha allahu tacaala aan dhaqsi u gaarno oo wax loo baahan yahay xadiidka midda kale axaadiistana macaani ahaanna waa isku macno oo macno ay xambaarsan yihin witrka qiimaha uu leeyahay iyo booska shareecada uu ka jooga iyo inuu mu'akad yahay tan kale xilliga witrka ugu fadliga badan iyo mar kasta in la tukan karo lakiin wakhtiga uu sii fadli badan yahay ayaa muxuu axaadiis ah inteeda badan ay ishaaraysaa weyaan wacan jaabir radi allahu tacala canhu ana qaala wuxuu yidhi jaabir qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal slem man khaafa qofkii baqa anlaa yaquuma inuusan istaagin min aakhiri leyli habeenka qaybtiisa dambe falyutir witir ha la imaado awalahu habeenka awalkiisa waman tamica qofka rajeeyo oo quudareeyo an yaquuma inuu istaago aakhirahu habeenka qaybtiisa dambana falyutir witirka ha la imaada aakhir leyl habeenka qaybtiisda mooyaan fa ina salaata aakhiri leyli salaadda aakhir leylka ah mashhuudatun waa mid lasoo xaadira weeyaan wadalika qiyaamulle mxuuah witrka oo aakhir leylka ayaa afdalu fadli badan rawaahu muslim nabigeena calaih sala slam wuxuu leey qofka habeenka awalkiisa qofki ka baqa inuu hurdo ay la tagto oo mxuuah rajo weyn ka qabin inuu soo kaca waa hurdo weyn yahay ama aad buu u daalan yahay ama uu iska cajisan yahay waxunbaa jir cilad qofka asaga habeenka awalkiisa witrka hala imaado qofkii habeenka aakhirkiisa inuu mxuu aha soo kac rajo ka qaba oo hurdo fudud amaba xanuun uusan jirin ama daal uusan jirin ama dabeecadba u tahay ama qof kiciya heli karo asna uu yastajiib markii dadka qaar laga yaaba haddii xataa la jiido aanan kacaynin oo asna mxuu qof la kicin kara uu yahay qof kiciyar uu hela amaba uu wax ku buuxsada markaasoo kale nabigan wuxuu alai slat salaam ha witriyo aakhirleylka maxaa yeelay salaadda aakhirleylka ah malaa'igta muqarabiinta ah oo ilaahay subxaana wa tacala u dhow laa yacsuuna maa amarahum watiwaxaa weyaan ayaa yimaada waqtigaasoo kale waqtiga imaanayaan weyaan waxaa intaa kasii daran rabbiga subxaana wa tacala waa xilliga uu dhawaaqa uu leeyahay intuu usoo dega samaa dunya uu leeyahay yaa khayr u baahan yaa wax la xilliga cajaaibta badanoo runtii aad iyo aad u haboon in lala imaado witrka iyo acmaasha wanaagsan rawahu muslim baabu fadli aduxaa salaada barqinka la tukada ama salaatuduxa loo yaqaano fadliga ay leeda u baab yahay iyo wa bayaani salaatu duxada inta u yar oo la caddeeya iyo wa inta u badan oo la caddeeya iyo awsaiha inta dhexdhexaadku ah oo la caddeeya iyo walxafi iskuboorrin laisku booriya cala almuxaafadati ilaalin la ilaaliyo calayha dusheeda la ilaaliyo oo lagu dadaalo oo laisku booriya ayuu baab yahay weyaan salaada duxada marka fadli badan ay leedahay waana noo imaan doonaa insha allahu tacaala inta u yar culimadu waxay leein waa laba rakca inta ugu badanna waa afar rakca waa sideed rakca cafwan inta ugu dhexdhexaadka ahna waa afar rakca iyo in la ilaaliyo qofku uusan ka tegin ayaa marka mxuu ahaa imaamku u baabaysta caleyh raxmat maxaa yeeley maxaa laiskugu boorinayaa salaadda duxada waa xilliga barqinka ah inta badan bini aadamka ama dadka maciishadii adduunka ayaa la ceyrinaya nin dukaan jooga nin xamaali ah nin waxaaqa nin xafiis fadhiya nin mashquula nin macalina nin fula maciishadii adduunka ayaa lagu mashquulsan yahay salaaddii fajar oo waajibka ahaydna waa la soo tukaday iyo faradka ahayd salaaddii duhurna lama gaarin marka xilligaas waa xilli muxuu ahaa qofka uu inta badan mashquul yahay oo qofka qalbigiisa hafla ay ku dhacayso marka qofka xilligaas alla soo xasuus subxaana watacala oo laba rakca amaba afar rakca amaba siddeed rakca la imaada qofka asaga waa qof muxuu ahaa aad iyo aad u khayr badan lidaalika arrinta iyada waa arrin culus in laisku boorriyo oo laisku gubaabiyo u baahan weeyaan xadiid boqol iyo soddon iyo sagaalaad sagaal iyo soddonaad cafwan can abi hurayrata radi allahu tacala anhu qal wuxu abu hurayra awsaanii wuxuu ii dardaarmay khaliilii wadaygay oo aad aan muxuu iskugu dhoweyn oo aad u jeclaa oo saaxiibkay saaxiib hooseedkayga ahaa bisiyaami alaaati ayaamin saddex maalmood soonkood ayuu muxuu ii dardaarmay weyaan min kulli shahrin bila arkaba iyo warakcatay duxaa salaada duxada labadeeda rakca inaan tukada salaada barqinka weyaan waan uutira inaan witer la imaado qabla an arquda intaanan saaxanin ka hore ayuu dardaarmay saaxiibkay khaliilkayga wadaygayga aan aad u jeclaa ayuu leeyahay abu hurayra radi allahu taala arda mutafaqun caleyh walitaaru witerka oo qabla nowmi inamaa yustaxabu waxaa loo jideeyey oo loo sunneeyey liman laa yahiq qofka aanan ku kalsoonayn bilistiyqaadi inuu soo kaca aakhira leyli habeenka aakhirkiisa fain waiqa hadduu ku kalsoonaado fa aakhiru leyli habeenka aakhirkiisa ayaa afdalu fadli badan weeyaan xadiidka nabiga aarkaas abi hurayra radi allahu tacala anhu arda wuxuu le waxaa ii dardaarmay nabigeena calayhi salaatu wasalaam khaliili ayuu yidhi horaan waan soo sheegnay nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu khaliil ka dhigto waxa aan la ahayn waa loo diiday laakiin saxaabada iyo annaga inaan khaliili dhahno wax dhibaata kuma sugna weyaan oo dhanka nabiga inay ka imaado ayaa la diidaya laakiin dhanka ummadiisa haddii ay ka timaado waxba dhibaata ma lahan in allahu tacaala weliba xubbigiisana waad garanaysaan in almaru maca man axaba yowma alqiyaama ya ninbaa muxuu ahaa nabigeena calayi slat slaam oo socda ayuu dhawaaqay markaasaa wuuu yidhi nabi allow nin baa dad jecel mana haleeli karo oo nin la jaanqaadi kara oo raaci kara amaba la jiri kara ama la soxoon kara ma ahan markaasaa nabigan wuxu yidhi alai slam almaru macman axaba yowma alqiyaama marka waxaa weyaan jacaylkaas nabiga calaih slat slaam oo abu hureyre sheegtay wax busha iyo dhibaato malahan weyaan wax dhibaato ah ma tan kalena waxaad ka garanaysaan abi hureyra radi allahu tacala anu ardahu waxaad kula ballamay inuu ahaa dadka hurdada haddii ay dhacaan aanan soo kici karin ama ay ku culus tahay ila dadku waa kala duwan yihiin dad baa laga yaabaa inay soo joodi karaan muxuu ah dhowr maalmood laakiin marba haddii ay dhacaan in la soo kiciyo ma oyan aan kici karin qaarna waxaa weeyaan hurdo kama sabri karaan laakiin haddii ay shimbir agtooda ka dhawaaqdo ama waraaq la rogo markiiba way soo boodayaan marka dadka ayaa kala duwan dabaayacda ilah u kala qalqo subxana wa tacaala xadiidkun boqol iyo afartanaad can abi darin radi allahu tacala anhu can inabiga wuxuu ka wariy sal slam qaal nabigan wuxuu yidhi yusbixu waxaa kuwaa bariisto calaa kulli sulaamaa ximin la arka dusheeda oo min axadikum midkiina ka mid ah sadaqatun sadaqa ayaa ku waabariisato weyaan amaba lagaga baahan yah weyaan fa kullu tasbiixatin subxaana allahi kastoo la arka sadaqatun sadaqa ayaa sugan weyaan wa kullu taxmiidatin alxamdulilahi kastoo la arkana sadaqatun sadaqa weyaan ama sadaqa ku sugan wa kullu tahliilatin laa ilaaha ila allahu kastana sadaqatun sadaqa ayaa sugan weyaan ama sadaqa ayaa waxaa weyaan ay ahaanaysaa wa kullu takbiiratin allah akbar kastoo la arkana sadaqatan sadaqa weeyaan wa amrun bilmacruufi wanaagga oo laysfarana sadaqatan weeyaan wa nahyun can ilmunkar sadaqatan sadaqa weeyaan wayujzi'u intaasoo marka muxuu ahaa sadaqa markuu nabigeena sheegay calayhi salaatu wasalaam oo tasbiixdii iyo taxmiiddii iyo takbiirtii iyo tahliishii iyo wanaaggii laysfaray iyo xumaantii oo layska reeb intaba uu sadaqa nabiga ku sheegay calayhi salat slam wuxuu yidhi wayujzi'u waxaa ka gudaa qofka min daalika waxaa weeyaan oo sadaqadaas ximin kasta laga rabay waxaa ka guda rakcataani laba rakcoo yarkacuhumaa qofka u tukada min aduxaa barqinka u tukada ayaa ka guda rawahu muslim sadaqadaas saddex boqol iyo lixdan xibnood ayaa ku sugan in jirka biniaadamka ay yihiin cilmiga xadiidka ahna maanta wuu sugay weyaan cilmiga hadda cusubna wuu sugay arrinta iyad hadda ay ogaanayaan nabigeenna wuxuu shegay alai sl kun afar iyo soddon iyo dhowr muxuu ka hore ayuu caddeeyay calayhi salaam marka xibnaha iyaga mid walba sadaqa laga rabaa sadaqada ayada marka mid amaba ku bixi muxuu ahaa eh, sadaqa u bixi amaba xumaan reeb oo wanaag far ama dikri la imaw saddex boqol iyo lixdan sadaqa ayaa laga rabaa maadaama muxuu ahay lagaa rabo qofka hadduu la imaada laba rakca oo barqinka u rukuca ayaa wax alla wixii muxuu ahaa laga rabay oo sadaqa ahaa ka gudaysa weyaan maxaa yeele waa tii aan soo sheegnay qofka waa daa'iman munshaqil qofka xilligaas alla soo xasuusana marka waa uu qof aad iyo aad ilahi ugu dhow subxana wa tacaala khayr badan la imaaday ilahayna wuu ku abaalmarinayaa in xibnihii sadaqada laga rabay ay ka gudda labada ragca waa fadliga ilahi subxana wa tacala xadiidkun boqol iyo kow iyo afartanaad wacan caaishata radi allahu tacala anha qalat waxay tiri ummuminiin kaana rasulla rasulka ala sal slm yusalli mid tukada adduxaa barqinka ama salaada duxada arbacan afar u dukan jiray wayaziidu wuxuu ziyaadin jiray maa shaa allahu alla intuu doono rawahu muslim waa noo imaan doontaa insha allah tacala xadidka umuhani ayuu nooga imaan doonaa isga nabiga noo kordhiyay calayh salat slam oo afartii in ka badan tukaday xadiid boqol iyo labaiyo afartanaad wacan umuhani waxaa laga wari faakitata binta abi aalibin radia allahu tacala canha ardaha waxay tihi dahabtu waxaan u tagay ila anabiyi nabigaan u tagay sal slm caama alfatxi sanadkii maka la furtay fawajadtuhu nabigaan la kulmay oon haleelay yaqtasili isagoo kormayrana ama isagoo qabaysana nabigeen calaih slat falama faraqa markuu nabiga ka baxay min uslihi qabayskiis markuu nabiga dhamaystay alayh slat slam sallaa nabiga wuxuu tukaday amaani rakcatin sideed rakca ayuu nabigeena tukaday calayhi salaatu wasalaam wadaalika arinka asaga ahna duxan iyo wakhtiga asagoo arrintaa dhacaysana duxan xilli barqin ayay ahayd muttafaqun caleyh wahada xadiidkan ama lafdigan mukhtasaru mukhtasaru lafdi ixda riwaayaati muslim imaam muslim riwaayaadka u wariyey mid ka mid ah lafdigeedii ayaa laga soo gaabi weeyaan nabigeenna calayhi salatu slam waxaa u tagtay gabadha la yihahda umahani xadiidku u dheeraa riwaayaadkiis waa kala duwan yihiin nin ibnu eh, hubayra la yidhahdo oo gaal ahaa ayay gabadha la yidhahda umahani binti abi aalibin radia allaahu tacaala canha wa oo la dhalat sayd cali ay weliba iska hooyo yihiin ninkaas gaalkay magangelisay cali wuxuu yidhi magangeli ma jirta waa la dili radia allahu tacala can arda iyadoo dacwo ah oo fakanaysa nabigu u timid alai slat slam kadibna nabigeenna waxay la kulantay qabays ku jiro markuu nabiga qabayska dhammaystay ayaa wuxuu galay inuu marka muxuu ahaa salaaddii duxadii sideed ragcad tukada culimada qaar waxay leeyihiin salaatu duxa ma ahayn oo qaar waxay leeyihin waxaa weeyaan shukri uu ilaahay ugu shukrinaya subxaana wa tacaala fatxiga maka loo furay ay kollayba ku cilaynaan qaarkood laakiin waxaa asaas ah, in uu nabigeena ala slam xilli barin la joogay sideed ragca tukaday inuu afar tukadana waa ti aan soo marnay waxaa weeye laba ragca in la tukadana iyo fadliga ay leedana waan soo marnay marka imaamka tabwiibku u baabaystay caleyhi raxmatullah uu leeyahay inta ugu badan iyo inta ugu yar iyo inta ugu dhexdhexaadsan arrintaas marka kulli adiladan iyo xadiistaas ayuu u daliishanayaa calayhi raxmatullah markay u timid faakhita ama umahani radia allahu tacala ardaha nabi alla waxay tihi cali wuxuu sheegay ninaan i magangeliyey inuu dila markaasaa nabigeena wuxuu yidhi alayh slat slam qad ajarnaa man ajarti yaa umahani umahaniye qofka adiga aad magangelisay oo magangelye aad siisay ood qaaday annagana waan magangelinay oon qaadnay waan kula qaadnay weyaan cid taaban karta lama arka ayuu nabig yidhi alayh salat slam marka laba xugun ayay halkaa noo soo naqlisay salaatu duxadiina way noo soo gudbisay tan labaadna waxay noo soo gudbisay in qofka muminka ah qofka u badbaadiyo oo badbaado uu siiya aan loo gacan dhaafi karin oo qofka arinta ayada sameeyana dembiilo weyn uu noqona weyaan baabu tajwiizi salaati duxaa salaada duxada tajwiizi salaati duxaa salaada duxada bannayn la banneeyo oy bannaan tahay min irtifaaci shamsi qoraxda markay kor u soo kacdo qadar rumxin weeyaane oy kor waxyar u soo kacda ilaa zawaaliha ilaa ay qoraxda ay ka zuusho bartamaha samada ka zuusha in salaada duxada in la tukan kara ay bannaanta ayuu u baab yahay walafdalu sida fadliga badanna an tusallaa in la tukado weeyaan cinda ishtidaadi alxari kuleylka markuu darnaado wartifaaci duxaa iyo barqinka markuu kor u soo kaca in wakhtigaa la tukada u fadli badan weeyaan salaadda marka witrka salaadda cafwan duxada ah marba qoraxdaydii ay soo baxdo oo qayda rumxin culimmada waxay yidhahdaan waran qadarkiis oo weliba aragti ahaana adiga intaad saaad u fiirisa kadib in aad tidhaahda qoraxda in waran la taago way soo baxday culimada waxay ku qadaraan toban daqiiqa ilaa han iyo toban daqiiqa intu dhexaysa ay ku qadaraan saasay ku qadaraan weyaan inta wakhtigaas laga bilaabo ilaa qoraxda ay ka zuusha oo bartamaha samada ka zuusha inta u dhexaysa inay bannaanta ayuu imaamka u baabaysta weeyaan laakiin wuxuu leeyahay imaamka waxaa fadli badan markay qoraxda aad u kululaato waana noo adilada uu imaamka daliishaday caleyh raxmat xadii kun boqol iyo saddex iyo afartanaad wa can zayd bni arqabin radi allahu tacala anhu anahu zayd ra'a wuxuu arkay qowman qala qolo yusalluuna tukanayaan zayd bnu arqam wuxuu arkay qowman qala yusalluuna tukanayaan min aduxaa salaada duxada tukanayaan ayuu arka weeyaan faqaala wuxuu yidhi amaa laqad calimuu amaada waa aadaas istiftaax weeyaane laqad calimuu laballah baan ku hartay calimu way ogaadeen ana salaata salaada fii hayri hadihi saaca saacaddan hayrkeed afdalu inay fadli badantay way ogsoon yihiin weyaan ama laqad wallahi baan ku hartay calimu way ogsoon yihiin ana salaata salaada fii hayr hadi saacati saacaddan hayrkeed oo saacaddan waxaanan ahayn afdalu inay fadli badantay way ogsoon yihin weyaan oo xilligaan xilli aan ahayn oo fadli badan inuu jira oo xilligaan laga fadli badan wa ogsoon yihin weyaan ina rasuula rasulka al sl sl qal nabigan wuxuu yidhi salaatu alawaabiin kuwa alla u noqoshada badan oo alla ku xirnaashada badan oo alla u dhowaasho badan xiina waqti ayay muxuu ahay tukadaan salaatu alawaabiina alla unoqoshada salaad kuwa alla unoqoshada badan salaadooda xiina goor weeyaan tarmadu ay rarangubiyoota ay rarangubyoota alfisaalu nirgaha yaryar nirgaha geeloo yaryar xilliga ay rarangubyoodaan oy kululaadaan oy xamili waayaan bacaadkii iyo rarankii iyo muxuu ahaa qoraxdii dhulku ku dhacday kuleylkii ay kululaysay ay xamili waayeen geedaha geliya iyo halkaa la yidhahdo xilligaas ayaa dadka ilaahay u noqoshada badan xilliga ay tukadaan oo salaatu duxa ay tukadaan xilligaa weeyaan marka nabigeenna wuxuu ka soo gurinaya calayhi salatu wasalaam inuu yidhi salaatu alawaabiin xiina tarmadu alfisaalu xilliga nirgaha yaryar ay waxaa weyaan rarangubyoodaan xilligaas ayuu nabigeena ku sheegay alayh salat slam marka qoraxda in ay soo qandacdo ayaa fadli badan laakiin xilligaas ay soo baxaysana waxba dhibaato ma lahan haddii marba ay qadar ruxin oo in eh, waran qadarkiisa ay kor soo baxdo rawaahu muslim tarmadu bifati taai taada oo kor loo qaado iwalmiimi miimta oo muxuu ahaa eh, bifatxi taai taada oo la kordhaba cafwan walmiim miimta oo la kordhaba wa bidaadi lmucjamati daadka oo dhibcaysan ama dhibacda lah ee eh, la akhriyo yacni wuxuu la jeeda shidat alxari kulaylka darnaantiisa walfisaalu fisaalkana jamcu fasiilin fasiil oo la jamci weeyaane wa huwa isaga asagiiru kan yar oo min alibili weeyaan waa nirgaha xadiidka ama baabu alxai isku boorin laisku booriye calaa salaati taxiyati اlmasjidi salaada lagu salaama masjidka in laisku booriye ayuu baab weyn alxau isku boorin laisku booriye ayuu u baab yahay calaa salaati taxiyati اlmasjidi masjidka salaamtiisa salaadeeda in laisku booriye weyaan birakcatayni laba rakca weliba laba rakca qabla an yusallii qofka intuusan dukanin ka hore rakcatayn laba rakca fii ayi waqtin wakhti kastaba ha ahaatee ha ahaada weyaan fii ayi waqtin wakhti la arka oo dakhala uu gala masjidka weyaan wa sawaaءan waxaasiman sallaa tukaya rakcatayn laba rakca biniyati اtaxiyati salaamid masjidka la salaama muxuu ahaa ku tukaya aw salaata fariidatin biniyati aلtaxiyati salaamitaan la salaama niyadeeda ku tukada aw salaati aw salaata fariidatin salaad farada niyadeed ku tukaya aw sunnata raatibatin ama sunno raatiba ah muxuu u niyooya aw hayrahaa ama hayrkeed u niyooya waxba kalama duuna salaadaas marka qofka markuu masjid soo gala laga rabo amaba ha u niyoodo taxiyat almasjid amaba farad ha u niyoodo muxuu ahaa ha u niyoodo amaba waxaa weeyaan sunno raatiba ha u niyoodo marba haddii masjid uu soo galo inuu laba ragca tukado umbaa laga rabaa intuusan fariisanin ka hore haddii arrintaad u sameeya oo iska fariistana nin ku dhacay wuxuu noqonayaa shay liska reebay shay liska reebay weeyaan xadiidkun boqol iyo afar iyo afartanaad can abi qataadata radi allahu anhu qala wuxu yhi abu rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu aleh ali wasalam nabigeena wuxuu alayhi salatu salaam idaa dakhala hadduu gala axadukum midkiin almasjida masjidka falaa yajlis yuusan fadhiisanin xataa yusalliya ilaa uu ka rakcatayni laba rakca mutafaqu calayh xadiidkun boqol iyo shan iyo afartanaad wacan jaabirin radi allahu tacala anhu qala wuxu uhi jaabir ataytu nabiya nabigaan u imid sal slem wa huwa nabigeena fi lmasjid masjid uu ku sugan yahay faqala wuxuu yidhi nabigeena calayh sala slam salli tuka rakcatayni laba rakca tuka amra lagu siiba sala allahu aleyh ali waslem nabiga amar ayuu ku bixiyey in laba rakca la tukado oo jaabir ayuu amray muttafaqun calayh baabu istixbaabi rakcatayni laba rakca sunanimadeeda ayuu baab yahay bacda alwuduu'i marka la weyse qaata kadib in laba rakca la tukada sunanimadeeda ayuu u baab yahay weeyaan xadiidka kun boqol iyo lix iyo afartanaad wa can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana rasula rasulka al sal slm qaala nabigan wuxuu yidhi bilaalin bilaal wuxuu ku yidhi yaa bilaalu bilaalow xadiinii ii waran oo ii sheeg biarjaa camalin camalkan looga rajo badan yahay oo camiltahu aad shaqaysay ood qabatay filislaami islaamnimada gudihiisa ama islaamnimada inta aad ku jirtay camalka aad ugu rajo badan tahay oo islaamka gudihiisa ku samaysay iga sheekay wayaan oo ii sheeg fa innii aniga samictu waxaan maqlay difa ama dafa naclayka labadaada muxuu ahaa kabood shanqartooda ayaan maqlay bayna yadaya hortayda ayaan ka maqlay filjannati jannada gudaheedaan ka maqlay camalka aad samaysayo wanaagga badan ood ku mudatay arrinta ayada ii sheeg weeyaan qaala wuxuu yidhi maa camiltu maanan camal falin camalan camal oo arjaa lagaga rajo badanya cindii agtayda min annii aniga lam ataahar ma ahaato lam ataahar ma ahaaro qaato uhuuran ahaaro qaadasho fii saacatin saacad oo min leylin habeenna aw nahaarin maalin ah weyse qaadashada ayuu ula jeedaa ilaa haddii aan ahaaro qaato sallaytu waxaan ku tukadaa bidalika uhuur weysada ayada ah maa kutiba lii wixii lii qora an usalii inaan tukada muttafaqu calayh wahada lafd اlbukhaari addafu bilfaa'i la akhriyo sawt nacli dhawaaqa kabta weyaan iyo xarakatuhu dhaqdhaqaaqiisa amaba mxuu ahaa taabashadiisa calardi arada uu mxuaha ku dhaqdhaqaaqo ama uu taabto weyaan waa kabta qofka markuu socdo dhawaaqa ka yeelo ayaa la yidhahdaa dafu weyaan wallahu aclam xadiidka marka wuxuu caddaynayaa nin nabigeena ugu bishaaraynaya calayhi salat slaam ninka la yidhaahdo bilaal ibn abi rabax inuu ahlu janno yahay tan labaadna wuxuu caddaynayaa manzilo weyn inuu joogo laakiin nabigeena calayhi salaat slaam jannada qof kale asaga ugu horey sayid bilaalna halkan waxaa muuqata inuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam jannadii hortiisa ku arkay xadiidkan waa xadiid mutafaqa ah, waa xadiid hadda meel laga dura lah ma ahan culimmada marka waxay leeyihiin qofka khaadimka ah, qofka khaadimka inuu sharaf yeesho waxay sharaf u tahay qofka loo khidmayna qofka loo khidmaynaya sharaf u tahay qofka khaadimkana haddii guri la gela ood qof loo khidmayna oo madax ah guri la gela ama meel la gela khaadimkiisa inuu ka dambeeyana waa u bannaan tahay dhibaato ma laha inuu ka horeeyana ood meeshii usii muxuu ahaa gogol xaarana waxa dhibaato ma lahan waad aragteen had dadka madaxda iyo iyo dadka noocaasa ah, inta ay meeshii ay u socdeen ayna tegin dad baa ka sii horeeya oo waxaa laga yaabaa in tiim dhan la sii daro rotocool iyo hawle iyo dad u qaabilsan marka culimada halkaas kaga qiyaasanaan waxay leeyihiin waxba dhibaato qofka khaadimka ahaa nabigeenna khaadimkiisa ahaa inuu sharaf yeesho maxaa khaadimka sharaftiisa waxay sharaf u tahay makhduumka oo qiimaha uu nabigeena joogay kor usii tan labaadna qofka inuu muxuu ah khaadimkiisa guriga ka horgalo ama ka gadaalgalo waxba ishkaala ma lahan weeyaan saas ayay culimmada ay ku tacliinayaan qaarkood raximahumullah raxmatan waasica nacam baabu fadli yowmi aljumcati maalin jumca muxuu fadliga ay leeda ayuu baab yahay baabu fadli ywmi اljumcati maalinta jumca fadliga uu leeya ayuu baab yahay wa wujuubihaa salaadda jumcada waajibnimadeeda ay wاlikhtisaalu qabays baabu fadli ywmi اljumcati maalinta jumcada fadliga ule ayuu baab yahay i wa wujuubihaa waajibnimada jumcada iyo wاlikhtisaali qabays oo loo qabaysta laha jumcada loo qabaysto iyo wاtaayubi la cadaraysto wاtaayubi cadarayso la cadarayso oo jumcada loo cadaraysto weeyaan iyo watabkiiri ukalahitaan loo kalaha oo loo degdega ilayha jumcada iyo waducaai duca oo la ducaysta yowm aljumcati maalinta jumca iyo wasalaati salli oo lagu saliya cala nabiy nabigeena sala allahu alay ali waslm fiihi maalinta jumcada gudihiisa iyo wa bayaani saacati alijaabati saacadda ijaabada oo la cadeeyo oo ducada la ajiiba iyo waistixbaabi ikhaari dikri illaahi dikriga allah in la badiyo sunanimadeeda ayuu baab yahay dikr اllahi tacaalى bacda اljumcati salaat jumca kadib baabka uu u baabaystay imaamka caleyh raxmat ullah fadaaishan kuso aan ku jirnaaye maalinta jumca fadliga uu leeyahay iyo salaada jumca waajibnimadeeda iyo in loo qabaysto iyo diib in loo marsada iyo in muxuu ahaa loo degdega fadliga ay leedahay iyo salaada jumca in la ducaysto nabigeen lagu saliya calayhi sala slam aad loo badiyo jumcada gudaheeda maalinta jumcada gudihiisa la badiyo weyaan iyo saacad waxaa jirta jimcada ku jirta oo nabigeena sheegay alayhi salatu salaam oo ducada ilaahay qofku wuxuu baryey laga ajiibo oo jimco kastana ku sugan taana in la caddeeyo weyaan iyo dikriga alla subxaana wa in la badiyo markii salaada jimca laga baxa intaas ayuu imaamku baabaysta caleyh raxmatullah qaala allahu tacala ilahi wuxuu yidhi faidaa qudiyat isalaatu salaaddii haddii la dhammeeyo oo salaaddii laga baxa weeyaane jimco eh fantashiruu war ku kala firdhaay oo ku kala faafay fi ardi arada ku kala faafa oo ku kala firdhada weeyaan wabtaguu raadsada min fadli illaahi fadliga ilaahay raadsada weeyaan oo shaqaysta oo faraqabsada oo ganacsada oo cilmi barta howlihii adduun qabsada weeyaan wadkuru llaha lana xusa markaas kaiiran in badan alla xusa weeyaan subxana wa tacala callakum waxaad mudantihiin tuflixuna inaad dhiibaantaan weeyaan marka salaadda jumca marba haddii laga baxo salaaddan lamaysto in meelaha laiska fadhiyo sax maaha waa in marka qofka amaba cibaado kale uu mxuuah kusii jeesta amaba waxaa weeyaan uu mxuu ahaa fadliga ilaahay raadsada weeyaan xadiidka kun boqol iyo toddoby afartanaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala anhu abi hurayra qala wuxu yidhi abu hurayra qaala rasulla rasulka al wuxu yidhi sal lla ly slam khayru yowmin maalintan ugu khayr badan khayru yowmin yowmkan ugu khayr badan oo talacat calayhi ay u dhalato ashamsu qoraxda ay u soo baxda yowmu ljumcati fiihi yowmka jimcada khuliqa aadamu nebi aadamaa la uumay calayhi asalaam wa fiihi maalinka asaga jimcada ee udkhila aljanna jannada alla la geliyey wa fiihi yowmka asaga ukhrija minha jannada laga soo bixiyey rawaahu muslim imaam muslim ee xadiidkaa wari weeyaan ayb xadiidka kun boqol iyo sideed iyo afartanaad wa canhu abi hurayra waxaa l radi allahu tacala anhu qal waxay abu hurayra qaala rasul wuxu yih sal slm man tawadaa qofku weyse oo fa axsana alwuduu'a weysada uma intaa kadibna ataa aljumcata salaada jumco yimaado oo fastamaca dhegaysto wa ansata dhag raaraciyo ufira lahu waa loo dhaafaa maa baynahu isaga intuu dhexayso iyo wa bayna aljumca jumcada muxuuah soo socota intuu dhexayso weyaan iyo wa ziyaada alaaa ayaamin iyo saddex maalmood oo ziyaada weyaan waa toban maalmood marka waman masa alxasa quruuraxa qofkii taataabtana faqad lagaa wuxuu waagafay weyaan laqwi iyo cantarabaqash ayuu la imaaday rawahu muslim xadiidka nabigeena calayi slat slam wuxuu abu hurayra raawiyat alislaam qofku weyse qaato weyse weliba weysada wanaajiyo si fiican jumcada waa ka duwanta ayaamaha kale kadibna masjidka yimaado markuu yimaadana dadka aanan ka tallaabsanin sidii riwaayaad badan ku sugan oo kadibna dhegaysto dheg raariciyo khudbadii macaanideedii dhegta u raariciyo weliba baryahan alxamdulilah rabbialcaalamiin khudbad beriga hore dadka carabiga yaqaana unbaa ka faa'idi jira inta badan fadliga ma aha laakiin dhanka tawjiiha iyo eh, mxua dadka in wixii khudbada ay xambaarsaneed macaanideedii ay fahmaan dadka carabiga qaran baa ka faa'idi jiray laakiin alxamdulillah hadda waad aragteen khudbadii carabiga lagu akhrini kadibna qaybtii dambana af soomaali baa mxua lagu caddaynaya oo laga yaaba dadka in badan waad garanaysaan marka khudbada lagu jira inta hore salaadda mxua khudbada eh, qaybta carabiga dad badan oon carabiga aqoonin waxaa laga yaaba inay mxuu ahaa saas u gundharaan oo waxaa weeyaan ay hurdo ay lulmoodaan oo xaaladdooda ay ashahayn laakiin markii khudbada dambe la gaaro indhaha saas la wada taagayo dadkii waad arkaysaa in si fiican ay u wada jeesanayaan mxuuha marka qofku u dheg raariciyo oo dhegaysto dembigiisa ayaad ilaahay subxana watacala u dhaafaa jumcada ayada ah oo asaga aad jooga iyo jumcada soo socota indhaysa weyaan jumcada soo socota iyo jumcada u jooga intu dhexaysa weyaan iyo saddex maalmood oo ziyaado ayaa weliba looga daraa qofkii marka quruurax tataabto oo saas wax ku ciyaar farciyaar bilaabo waxaa quruurax la mid ah tusbaxa isna tusbaxa la mid ah ama ha noqdo midkan mxuu ahaa electroniga oo saas la yidhaahdo ama ha noqdo midka caadiga ahayo keeni caadiga ha noqdo iyo wix lamid garka iyo waxyaabahaas iyo qofka dee faracya mxuu ahaa hawlahaas galo ama qalinka iyo waxyaabahaas ku ciyaaro ama farihiis ku ciyaaro qofka asaga ah laqwi aad la imaad ayuu nabig ala slat slam laqwigana salaad looma ogolo khudbada gudaheeda qofka inuu mxuu ahay kaamila dihnihi iyo joogitaankiisa xibnihiisi iyo macal qalbigiisi wix dhan iyo aragiisii o dhan imaamka xagga kusoo jeedan ayaa loo baahan ya weyaan nam xadiidka kun iyo boqol iyo sagaal iyo afartanaad wa canhu waxaa laga wariyey abu hurayra radi allahu tacala anhu ardahu can nebi wuxuu ka wariyy sal lla l slm qaala nabigeena wuxuu yidhi alsalawaatu alkhamsu salaadaha shanta ah iwa aljumcatu jumcada ila aljumcati jumcadaka laga gaaro iwa ramadaanu ramadaan ilaa ramadaana ramadaanka laga gaaro mukafiraatun kuwa wax lagu dhaafo weeyaan limaa baynahunna mukafiraatun kuwa lagu dhaafo weyaan ama kuwa dhaafo weyaane maa baynahuna wdheeeya mukafiraatun kuwa lagu dhaafo weyaan maa baynahuna wuxuu dhexeeya ida ijtunibat ilkabaa'iru dembiyada waweyn haddii laga fogaado rawaahu muslim xadiidka muslim ayaa wariyey marka salaada jumcada ah, ilaa jumcada kale iyo mxuu aha salawaadaha faradka ah salaada salaada kale iyo ramadaanka ilaa ramadaanka intaba ilaahi subxana wa tacala dunuubta ayuu ku dhaafaa weyaan weliba xadiidka wuxuu caddaynayaa sakaairta inay yihiin mxua dunuubta yaryar lagu dhaafo weyaan xadiid kun boqol iyo kontonaad wa waxaa laga wariyay abu hurayra radi allahu tacala canhu iyo wa can ibni cumar annahumaa radia allahu tacala canhum annahumaa labadaas saxaabi samicaa waxay ka maqleen rasul rasul sal l slem yaquul nabigeenola calaa acwaadi mimberihi mimbarkiisa tiir mxuu ahaa laamankiisa mimbarka laaman ayuu ka samaysan yahay geedaa sooma laamanka mimbarkiisa nabigeenna isagoo dul saaran ku dhawaaqa ay maqleen isagoo lah oo ku dhawaaqa ayay maqleen layantahiyanna ha ka reebtoomeena aqwaaman qola can wadcihim ka tegitaankooda ay ka tegayaan aljumucaat jimcooyinka ay ka tegayaan ha ka reebtoomeena weyaan salaadaha jimcooyinku ay ka tagayaan ha ka reebtoomeena aw amaba layahtimana allaha alla wuu daboolayaa calaa quluubihim quluubtooda uma intaa kadibna layakuununna waxay ahaanayaan min alhaafiliina kuwa hilmaamsan oo qafladda iyo hilmaamka iyo qalbi madoobaadka ku dhacay ay kamid mid noqon doonaan weyaan muslim marka salaadaha jumcada in laga taga qofka waxay u keenaysaa in qalbigii laga daboolo oo qalbigiisa wax iimaan wax khayra ah iyo wax wanaag ahba uusan gelin oo sidii dhagax sibsib oo kale aad muxuu aha khayrkii iyo wanaaggii iyo wacdigii iyo muxuu ahaa daacadii dhan ay ka wada hoobata weyaan waxba ay gelin gudaha u gelin marka jumcada in lagu dadaalo loo baahan weyaan xadiid kun boqol iyo konton iyo koobaad wacan ibn cumar radi allahu tacala canhuma ana rasul rasulka al sl slm qal nabigan wuxuu yidhi ida jaءa axadukum aljumcata midkiin hadduu idaa jaءa hadduu yimaado yacni ida araada an yajiia idaa araada an yajiia waa macnaheeda idaa jaءa hadduu yimaado yacni waxaa weeyaan idaa araada hadduu doono an yajiia ila ljumca axadukum ila aljumca idaa jaءa hadduu yimaado axadukum midkiin aljumcata jumcada yacni hadduu doono inuu imaado weeyaane falyaqtasil ha qabaysta muttafaqu calayh marka salaada jumcada in loo soo qabaysto ayaa xadiidka laga qaadanaya wacan abi saciidin khudri radi allahu tacala anhu ana rasul rasulka al sal slm qal nabigan wuxuu yidhi guslu yowmi اljumcati maalin jumca qabayskeeda waajibun waa waajib calaa kulli muxtalimin qof kasta oo qaangaar ah waajib ayuu ku yahy mutafaqun caleyh almuraadu bilmuxtalim albaaliqu qofka qaangaarka weeyaan wاlmuraadu bilwujuubina imaamka ayaa warka wata marka imaam اnawowi caleyh raxmat اllah wاlmuraadu ujeedka loola jeeda bilwujuubi waajibnimada wujuubu ikhtiyaarin waa wujuub oo doorasho ah ka qowli rajuli qofka siduu u yidhaahdo lisaaxibihi saaxiibkiis xaquka xaqaada iyo inaan ku karaameeyo oon muxuu ahaa wax badan kula qabta waajibun calaya waajib ayuugu yahay weyaan marka waajibkaas waa waajib hadduu rabana uu mxuu wa la qaban hadduusan rabana uusan la qabanayn saas ayuu imaamku fasiray caleyh raxmat arrintan marka in salaada jumcada ah in loo qabaysta ay waajib tahay madaahibta qaara qabaan imaam اnawwi caleh raxmat ullah markuu leeyahay ood ku fasira in ikhtiyaar ay tahayna madhabka imaam shaafici kadalika madhabka eh, maalikiyada labadaba waxay qabaan in arinta ayada waxaa weeyaan ayna waajib ahayn oo in loo qabaysa ayna waajib ahayn laakiin muxaqiqiinta in badan oo ka ah, yahay muxuu ahay sheekh axmed shaakir caleyh raxmatullahi iyo rag badan waxay leeyihiin waa waajib calcumuum waa masale koleyba yasuuqu fiihi alkhilaaf oo horaan laiskugu khilaafay qofkana siduu khilaafka uga baxa inuu soo qabaysta ayaa haboon aqala shay waa sunno aad culus oo adag weyaan aad u culus oo adag weyaan xadiidka kun boqol iyo saddex iyo kontonaad wa can samurata radia allahu anhu qala wuxu samura qaala rasul rasulka wuxu yhi sal l slem man tawada'a qofku weyse qaatay yowma aljimcati maalin jimca fa biha ruqsadii ayuu qaatay fa biha ay biruksa ahada ruqsadii ayuu qaatay weyaan wa nicmat ayada ayaa nicmo lahaatay ruqsada ayada weyaan ruqsada ayada ayaa nicmo lahaatay weyaan waman ikhtasala gofka qabaystana falquslu qabayska ayaa afdalu fadli badan weeyaan rawaahu abu daawuud ayaa xadiidka wariyey watirmidi ayaa wari waqal wuxuu yidhi muxuu aha tirmidi xadiidun xasan xadiidkan marka shawaahidiisa marka loo aruuriyo ayuu xasan noqonaya way asalkiisa waa daciif laakiin shawaahid badan ayuu leeyahay wa calayhi shawaahidaas ayuu ku noqonaya xasan weeyaan ayib marka xadiidka in marka la weyse qaato qabayska uusan waajib ahayn halkan ay marka ay ka duulayaan axaadiista noocaana ay ka duulayaan weyaan ayb xadiidkun boqol iyo afari kontonaad wacan salmaan radia allahu tacala anhu ardaahu qala wuxuu yidhi salmaan salmaan alfarisi weyaane qaala rasulula rasulka wuxuu yidhi sala allahu alيh ali wasalam laa yakhtasilu ma qabaysta rajulu nin yowma aljimcati maalinta jimca aw yataaharu ma tahara qaato ma min tuhrin tahar qaadasho aw yadahinu ma muxuu ahay subkada min duhnihi subagiisa iyo kareemkan oo lamide aw yamasu u taabto min iibi beyti gurigiisa iibkiisa uma intaa kadibna yaruju iibka waa cadarki weyaan iyo barfuunadii wix la midkaa uma yakhruju uu kadibna uu soo baxa oo falaa yufariq uusan kala geynin bayna anayn laba qof oo sa u wada fadhido oo masjid ku jirta uusan kala geynin uma intaa kadibna yusallii uu loo qoray ood ilaahay uma intaa kadibna yunsitu uu dhagaysto idaa takalama markuu khudbeeyo alimaam imaamka u khudbeeyo ilaa haddii arrintaas uu sameeyo arrintaa dhacda miya ufira lahu waa loo dhaafaa maa baynahu isaga inta udhexaysa wakhtiga uu jooga iyo wa bayna aljumcati اlukhraa iyo jimcadii kale inta udhexaysa oo dembi ah ayaa loo dhaafaa weyaan rawahu buhari xadikaimaam buhari ayaa wariyey xadiidka macnihiis uu noo soo hormaray xadiidkun boqol an abi hurayrata radi allahu tacala anhu ana rasul rsulka al sl sl qal nabigan wuxuu yidhi man iqtasala qofkii qabaysta yowma aljumcati maalinta jumca qusla aljanaabati qofka janaabada qabaysta siduu u qabaystoo kale qabaysto weeyaane uma intaa kadibna raaxa u baxa ama raaxo baxa fi saacati اlula saacadda hore u baxa masjidka fakaأnama wuxuu la too yahay qaraba qof muxuu ahay sadaqaystay oo muxuu ahay qurbaan ahaan u sadaqaystay badanatan hal neefgeela weeyaan waman raaxa qofkii baxa fi saacati aaniyati saacadda labaad masjidka taga weeyaane fakanamaa qaraba qof muxuu ahay la baxay oo qurbaan ahaan ula baxay baqaratan neef loa weeyaan waman raaxa qofkii baxa oo aado masjidka fi saacati taalia saacadda saddexaad fakanamaa qaraba qof dhoweeyey oo muxuu ahaa sadaqaysta ayuu la tooyay kabshan wan aqrana weliba geesala weeyaan oo aad u weyn weeyaan waman raxa qofkii baxa fi saacati araabicati saacadda afaraad fakaanamaa qaraba qof muxuu ahaa la baxay yuu la tooyahay dajaajatan digaag la baxay weyaan bifatxi daal dijaajatan waa mxuu ah waa soo aroortay laakiin asalka waa dajaajatan waman raaxa qofkii muxuu aha socda fi saacati alkhaamisi saacad shanaad muxuu ahaa baxana fakaanamaa qaraba qof la baxay yuu la tooyahay baydatan ukun qof la baxay yuu la tooyay weyaan subxaana allah qof ukun la baxay iyo qof neefgeel la baxay masjidkooda fadhiya wax runtii aad u kala duwan labadiina waxaa weyaan mid lacag la baxay lama arkee midna timkiisu la soo hormaray midna dib ulacay bas marka hadda waad aragteen qolyahan kaniisada waxay habeennimay bilaabayaan maalinta axadda oo dhan way qaylinayaan meel intay meel walba xiraan annaga wakhti dukaamaheen la xirorta ma jiraan dukaamaheenna xilla la xiro oo annaga ganacsigeen u istaagaan ma la arkaa haba ka yaabeenba habeenkii marki la saxdaa laga yaabaa iyo xilli uun amniga loo baqay laakiin maalin xilli maalin ahoo annaga dukaamahena la xiro ayaanti maandhowd mxuu ahaa haw kale la kicinan lahay oo baab kale iyo hawlo khaasa laakiin ma jirto annaga waxeena waa isku fur marka gaalada waad aragteen maalinta muxuu ahaa axad oo kale waxooda way xiranayaan aroortii ay soo lebisanayaan dharka ugu quruxsan ay soo qaadanayaan raggii dadkii aad taqaanay dadka duwanaa magaalada ku foofi kadibna min aroortii ilaa galabtii halkan baa lagu jiray marka wamaa kaana salaatahum cinda albeyti ilaa mukaa'an wa tasdiya marka waxaa weyaan qofka inuu marka wakhtigaas hore imaado ayaa xadiidka kolayba uu boorinaya waad ujeedaan fakaأnamaa qaraba baydatan faida kharaja اlimaamu imaamka hadduu soo baxa xadarat اlmalaa'ikatu malaa'igta way soo xaadirtaa oo gudahay soo gashaa yastamicuuna dikra dikriga ayagoo mxuu aha iyo khudbadii iyo mxuu aha dikriga alla dhegaysana way mutafaqun calayh qowluhu usla aljanaaba ay uslan oo kausli aljanaabati janaabada qabayskeedoo kale weyaan maca ifati ay fi sifati sifada ayay la too tahay laakiin qabays oo janaaba sharti maaha sharti ma aha weyaan xadiidka kun boqol iyo lixi kontonaad an waxaa laga wariyey abu hurayra radi allahu tacala anhu arda caawa abi hureyre ee mxuu ahaa axaadiista inteeda badan qaybteeda qaata weyaan wacanhu abi hureyre waxaa la wari ana rasuulka ale sal slm dakara wuxuu sheegay yowma aljumcati maalin jumca ayuu sheegay faqaala nabigan wuxuu yidhi fiiha maalin jumcada waxaa ku sugan saacatun saacad oo laa yuwaafiqa usan waafaqaynin cabdun adoon musliman ee muslim uusan mxuu ahaa la kulmaynin weeyaan wa huwa isagana qaa'imun uu taagan yahay yusallii tukana yas'al allaha la weydiisana shayan shay ilaa haddii ay arrintaa dhacdamaya acطaahu iyaahu ilahay shaykaas uu siiya weyaan saacad jumca ku jirta waxaa jirta qof isagoo taagan oo ilahay wax weydiisana haddii ay soo marta ilahay wax alle wuxuu weydiisa siina weyaan allahu akbar wa ashaara wuxuu ku ishaaray nabigana biyadii gacantiisa yuqaliluha wuu yaraynaya waxtaa u yar ayuu nabi ka dhigay alai slat mutafaqun caleyh waanoo imaan doontaa xilligeeda iyo xilliga ugu rajada badan xadiidka kun boqol iyo toddoby kontonaad wacan abi burdata waxaa laga wariyey ibn abi muusa alashcari radia allahu tacala canhu qala wuxu burda qaala cabdulahi wuxuu yidhi ibnu cumar asamicta miyaad ka maqashay abaaka abbaha yuxadiu isagoo ka sheekayna can rasul rasulka sl slm fii shani saacati اljumcati saacadda jumcada shanigeeda nabigeena oo ka sheekayna miyaad ka maqashay may aabbaha oo ka sheekayna miyaad ka maqashay oo nabiga ka sheegay alai slat slam qal wuxuu yihi qultu waxaan ihi nacmaa samictu waan maqliyay qul isagoo leh samictu rasuulah baan ka maqlay sal l slm yquul nabigeenu leh hiya iyada maa bayna an yajlisa intuu maa bayna an yajlisa intuu fadhiistay intuu udhexaysa alimaamu imaamka ilaa an tuqdaa ilaa laga guda asalaatu salaada weeyaan imaamka markuu khudbada u fariisto ilaa muxuu ahaa waxaa weeyaan salaada laga tiro oo salaada laga guda inta u udhexayso weeyaan isagoole ayaan maqlay ayuu leeyahy rawahu muslim xadiid kun boqol iyo sideed kontonaad wacan aws bni awsin radi allahu tacala anhu qal wuxu yhi aws bin aws waa saxaabi qala wuxu yhi qala rasul rasulka wuxu yhi sal l slm ina min afdali ayaamikum ayaamihiinna kuwa ugu fadli badan ayay ka mid tahay yowma aljumcati maalinta jumca ina min afdali ayaamikum ayaamihina kuwa fadli badan waxaa ka mid ah yowma aljumcati maalinta jumca faaktiruu badiya calaya dushayda min asalaati salliga fiihi maalinka jumca dhexdeeda salliga aad igu sallaysaan aad u badiya weeyaan fa ina salaatakum salaadiinna macruudatun calaya waa laysoo bandhigaya ayuu nabig yidhi alayh slat slam rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix marka in maalinta jumcada la badiyo oo waxa weya qofka uu in badan aad la imaada ayaa loo baahanya salliga nabigeena calayhi salatu slam maxaa nabigeena loo bandhiga calayhi salatu slam baabu istixbaabi sujuudi shukri sujuudu shukriga sunanimadeeda ayuu baab yahay cinda xusuuli daahiratin cinda xusuuli nicmatin nicmo markii ay la helo oy xasisho weeyaane aw indifaaci baliyatin ama balaayo markii ay reebtoonto daahiratin ay muuqato weeyaan ilaahay subxana wa tacala nicmo muuqato ayuu ku siiyey sujuud shukri bala muuqatay uu rabbi subxana wa tacala adig kaa badbaadiyey shukri ila imaan weyaan xadiidka kun boqol iyo sagaaliy kontonaad wa can sacd ibn abi qaasi radi allahu tacala anhu qala wuxu yhi sacad kharajnaa waan baxnay maca rasulila rsulka allaan la baxnay sal lla ly slam min makata makaka ayaan kala baxnay nuriidu annagoo doonay almadiinata madiina falammaa kunnaa markaan ahaanay qariiban kuwa u dhow min cawara'a meesha cawara la yidhahdo kuwa u dhow markaan noqonnay waa meel maka u dhow weeyaane nazala nabiga wuu dega calayhi salat slam uma intaa kadib rafaca yadahi gacmihiisu koru qaaday wafadaca allaha ilaahay buu muxuu tugay saacatan saacad wakhti kooban weyaan saacaddan lixdanka daqiiqa maahan waa wakhti kooban weyaan uma khara kadibna nabiguu dhacay saajidan sigoo sujuudsan sujuud la dhacay weyaan famakaa nabiguu ku nagaaday awiilan in badan ayuu sujuudu ka nagaaday uma qaama waa istaagay oo farafaca yadahi gacmihiisu nabiga koru qaaday saacatan gobol ama wakhti ayuu nabiga gacmaha koru qaaday uma intaa kadib khara wuu dhacay saajidan isagoo sujuudsan facalahu nabigu wuu falay alaaan saddex jeer ayuu saa falay alah slat slam o wa qaala wuxuu yidhi innii aniga sa'altu waxaan weydiistay rabbii rabbigay wa shafactu waan u shafeeca qaaday waan u ergeeyey erge ayaan muxuu ahay u qaaday liummatii ummaddayda inuu ilaahay subxana wa tacala badbaadiyo naar laga badbaadiyo janno la geliyo weyaan fa acطanii ilahay wuxuu isiiy ulua ummatii ummaddayda marka saddex meelood loo qaybiya hal meel ayuu isiiyey rabbigay subxaana wa tacaala inuu ilaahay janneeyo weyaan fakharartu waan dhacay saajidan sujuud baan la dhacay lirabbii rabbigay shukran anoo rabbi ku shukrna subxaana wa tacala uma intaa kadib rafactu koraan u qaaday rasii madaxaygan kor u qaaday fasa'altu rabbii rabbiga ayaan u weydiiyey liummatii ummaddayda fa acطaanii uu isiiy aulu alaakhar uluka labaad cafwan nacam faacطaanii ulua ummatii ayuu siiyey fakharartu saajidan lirabbii uma rafactu rasii madaxaygan kor u qaaday oo fasa'altu rabbii rabbigaan u weydiiyey liummatii ummaddayda faacطaanii wuxuu siiyey aulua alaakhar uludka kale fakharartu waxaan u dhacay saajidan lirabbii saddex jeer ayuu marka sujuuday saddex jeer ayuu gacmaha kor qaaday saddex jeeroo muxuu ahay la siiyey rawahu abu dawuud xadiidkan waa xadii waxaa weeyaan eh, daciif ah xadiidkan sanad ahaan waa u daciif weeyaan laakiin waad garanaysaan xadiidka kale oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu caddeeyey inuu sujuud la dhacay inuu oohin la dhacay kadibna jibriil loo soo diray calayhi salaam calaa nabiyina kadibna madaxa kor u qaad la yidhi nabigeena calayhi salatu salaam su-aashii aad wadata la imow suaalo ha lagu siiyo oo haeecaqaata lagu haeeca markaasuu nabiga ohin intuu la dhaca mxuu alai sla slam ummatii ummatii ummatii ilaa marka dambe laga yidhahdo ummadaada kuguma xumayni allow ummadaada inaan kugu xumayno oo si xun mxuu aan ula dhaqanno ama si xun aan yeelno ma dhacaysuu rabbigan yidhi subxana wa tacala nabigeena ku yidhi marka alra'uuf raxiim weeyaan nabigeena calayhi isalaatu wasalaam baabu fadli qiyaami leyli qiyaamuleylka fadligu le ayuu baab yahay qaala allahu tacala wuxuu yidhi wa min alleyli habeenka fatahajad ku soo jood bihii isaga oo ku dadaal weeyaan naafilatan ziyaado laka ha ku ah, ah weeyaan wuxuu mudan yahay rabbi an yabcaka inuu mxu kusoo saara casaa wuxuu mudan yahay an yabcaka inuu kusoo saara rabbuka rabbiga maqaaman boosan maxmuudan weeyaan waa shafaacat alcudma iyo booskii ilaahay subxana wa tacala uu nabigeena calayh slat slaam siiyey oo ambiyada kale aan la siinin wa qaala tacala alle wuxuu yidhi way ka fogaatay junuubuhum dhinacyahooda can ilmadaajici makaanu jifka way ka fogaatay weyaan yadcuuna rabbahum khofan wa tamaca waqaala tacala al wuxuu yidhi kaanuu waxay ahaayeen akhyaartii qaliilan in yar oo min alleyl habeen ka mid ma yahjacuuna intay saaxdaan in yaray ahayd weeyaan xadiidka kun boqol iyo lixdanaad wa can caaishata radi allahu tacala canha qalat waxay tiri um lmuminiin kaana nebi nabigan wuxuu ahay sala allahu aleh waslem yaquumu mid istaaga min alleyl habeenka xataa tatafatara ilaa ay ka dildilaacdo qadamaahu labadiisa gomadood weyaan labadiisa logood ilaa ay ka dildilaacaan ayuu nabiga taaganaan jiray faqultu lahu waxaanu idhi lima tasnacu maxaad samaynaysaa haada arrinkan yaa rasuulahyow waqad gafara allahu ayada uu rabbi uu kuu dhaafay laka adiga maa taqadam wixii hormaray oo min dembika dembigaadi wamaa taahara wixii dib maray uu rabbi ku dhaafay liyafira laka allaahu maa taqadam min dembika wamaa taahar qaala wuxuu yidhi afalaa akuunu miyaanan ahaanaynin cabdan adoon shakuuran shukrin badan miyaanan ahaanaynin weyaan haddii xataa lii dhaafay oo dembiga kii hore kii dambe lii dhaafay miyaanan mid alla ku shukriya ahaanaynin muttafaqun caleyh xadiidka boqol iyo xadiid kun boqol iyo kow iyo lixdanaad wa can cali radi allahu tacala anhu ana nabiya nabigana sal l slam daraqahu wuu ku soo iyo wa faatimata faatima oo gabadhiisa ah sayd calina xaaskiisa ahayd leylan habeen ayuu kusoo guura nabiga calaih sala slaam fa qaala wuxuu yidhi alaa tusalliyaana miyaadan tukanaynin habeennimo oo jiifaan ayuu nabiga muxuu ahaa intuu kusoo habeen guuray albaabka muxuu ah kusoo garaacay u yimid ayaa wuxuu yidhi nabiga alai sla slam miyaadan tukanaynin jawaabta dhaad waxay ahayd inay yidhaahdeen nabi allow anfusunaa tahay naafyaalkanaga markuu rabbi doon ayuu soo kicinaya markaasuu nabiga intuu jeestay wuxuu yidhi ayaddii ya wa kaana alinsaanu akara shayin jadala marka heerkaas balfiri intuu ka soo kaca gurigiisa ayuu halkaas soo aaday si uu salaatuleylka aad ugu toosiya muxuu ahay gabadhiisii radia allahu tacala canha iyo eh, muxuu ahay eh, ninkeedii oo amiir muminiin cali bin abi aalib ah radi allahu arahu ay ataahu leyl habeen uu yimid xadiid kun boqol iyo laba iyo lixdanaad wa can saali bn cabdillahi bni cumar ibn اlkhaaab radia allahu tacaala canhum can abiihi ana rasul rasul sal l slm qaal nabigan wuxuu yidhi nicma arajulu nicma waxaa wanaag badnaaday arajulu nin cabdullah cabdulaahi ibni cumar ayaa wanaag badnaaday low kaana hadduu yahay yusallii mid tukada min alleyli habeenka mid tukada hadduu ahaan lahaa oo qiyaamolelka la imaan hadduu ahaan lahaa cabdilahi nin qiim badan u ahaan laha ayuu nabiga alai sl slam qaala saalim wuxuu yidhi fakaana cabdulahi wuxuu ahaa bacda dalika warkaas markii aad maqli kadib laa yanaamu midaan saaxanayn min leyl habeenka ilaa qaliilan in yar mooyane muttafaqun calayh marka nin qiyaamolelkaas aad ugu dadaal ayuu ahaa weyaan xadiid kun boqol iyo saddex iyo lixdanaad can cabdilahi bni camr waxaa laga wari bn caas weyaan radi allahu tacaala canhumaa qala wuxu yidhi cabdilahi bn camr bn caas qaala rasulula rasul wuxu yidhi sal l slem yaa cabdalahi cabdulaahiyow laa takun ha ahaanin mila fulaan hebeloo kale ha noqonin laa takun ha ahaanin oo ha noqonin mila fulaan hebeloo kale kaana wuxuu ah hebel yaquum mid istaaga leyla habeenka fatarakuu iskaga tagay qiyaama leyl habeenka istaagiisa ayuu iskaga tagay muttafaqun calayh marka salaatuleylka marka qofkii marba hadduu bilaabo inuu hore u wada weeyaan laakiin laazima ah qofki inuu in badan tukada intii tabartaada tuka saddex tuka shan tuka toddoba tuka sagaal tuka toban i kow tuka ka badan tuka ka yar tuka haddii aad soo kici karta akhirleylka fadli badan haddii aadan soo kici karin awalka marka qofka inuu muxuu ahaay zimradaas iyo kooxdaas qiimaha badan oo ahluleylka loo yaqaano ood rabbi muxuu ahay ammaanay tatajaafa junuubuhum can ilmadaajic uu ku ammaanay inuu qof ka noqdo unbaa muhiima weyaan iyo kaanuu ayadda kale ahayd bilasxaari hum yastakfiruun wakhtiga suxuurta ay dembi dhaafka alla weydiistaan subxaana wa tacaala marka quruubkaas inuu qofka ku biira ayaa un loo baahan ya weyaan nacam xadiidka kun boqol iyo afar iyo lixdanaad waa ibn mascuudin waxaa lagu radi allahu tacala canhu qal wuxu abdulahi bn mascuud dukira waxaa lagu sheegay cinda nabiy nabi waxaa lagu sheegay agtiisa rajulu nin oo naama istaagay eh, naama hurday cafwan leylatan habeen xataa asbaxa ilaa uu ka waabariista weyaan ninkaasaa agtiisa lagu shegay waxaa la sheegay nin hebel intuu iska saaxday unbu ilaa waagi uu ka baryi jiifay weyaan qaala nabigan wuxuu yidhi alayh slat fii udunayhi labadiisa dhagood ayuu shaydaan kaga kaaday weyaan ow qaala wuxuu yidhi fii udunihi dhegtiisu kaga kaadiyey muttafaqun caleyh waa khatar wa haddii marka qiyaamaleelka ada soo kici weyda kaadida iska daadi khatar ayaa lagu jira marka xadiid kun boqol iyo shan iyo lixdanaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana rasuulka al sal slm qaal nabigeen wuxuu yidhi yacqid wuu guntaya ashayطaanu shaydaanka calaa kaafiyati ra'si axadikum midkiin madaxiisa qoorta ayuu kaga guntayaa gunad weeyaan idaa huwa idaa goorta huwa isaga naama uu saaxdo weyaan alaaa cuqadin saddex guntinood ayuu ku guntaya halkaas qoorta iyo madaxa iska galayaan ayuu muxuu guntaya weyaan yadribu markaasuu ku dhufanaya calaa kulli cuqdatin gunad kastana wuxuu ku dhufanaya uu ku afuufaya uu ku akhrinaya calayka leylun awiil dushaada waxaa ah habeen dheer habeen dheeraad haystaa wakhti dheer ayaad haystaa weyaan saasuu ku guntaya marka mxuu ahaa ku tiimbiraynaya ee farqud fain istayqada qofka haddii marka muxuu ahaa la guntay oo muminka ah uu soo kaca oo fadakara allaha tacaala ilahay uu xusa subxana wa tacaala inxallat waxaa furanta cuqdatun gunad ayaa furanta oo dikriga alla subxana wa tacala alxamdu lilahi aladii axyaanii bacda ma amaatan wa ilahi nushuur xitaa gidoonkii markaad qofka gidooma waa garanaysaan man tacara min alleyli habeenka qofkii muxuu inta kadibna uun soo kaca kadibna akhriyo laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah ashhadu an laa ilaha illa allah xasuusiya laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu yuxyi wayumiit wahuwa calaa kulli shayin qadiir qofka akhriyo wax aan la koobi karnin rabbi siina subxaana wa tacala o ajra waxaan la koobi karin marka dikrigaas wuu soo kacay marka ilahi subxana wa taala alxamdu lilahi aladii axyaanii bacda ma amaatanii wailayhi nushuur ilahi xus subxaana wa tacaala in xallat cuqdatun hal gunida furmi fain tawada hadduu weyse qaato inxallat cuqdatun weysadiina waxaa ku furmays gunad kale iyo xero kalea furmi fain salla hadduu tukada inxallat waxaa furanta cuqaduhu gundamihiisii kullahaa dhammaanteed ayaa furanta weyaan wax alle wix gunad aha oo dhan ayaa wada furanta weyaan fa asbaxa wuxuu ahaa wuu waabaraystaa nashiiطan mid muxuu ah firfircoon ayiba nafsi naftiisa ay wanaagsan tahay ayuu ku waabaraystaa weyaan wailaa haddii samaynin oo saddexdaas mid ka mid a ah la imaan ama aad wada imaanin asbaxa wuu waa bariistaa khabiia nafsi naftiisa mid ay aad u liidan tahay iyo rafaad iyo deganaan la'aan ay ku sugan tahay kaslaana weliba muxuu ahaa cajisan weyaan muttafaqun caleyh kaslaanka waa qofka wahsiga badan muttafaqun caleyh kaafiyat ra'si aakhiruhu waa muxuu ahaa madax meesha u dambayso oo qoorta xaggeed xigta qoorta weliba waxaa lagaga cabiray qofka in qoorqoor laga qabto oo qoorta muxuu laga riixa oo qoorta laga hogaamiyo ayaa inta badan qofka marka in laga adkaado oo mxuu ahay eh, hawlihiisa mxuu ahay gacantiisa laga bixiyo oo khiyaarka laga qaado ma horaa laga wadaa askarta qol qofka ay qabtaan maxay sameeyaan qoortaa la qabani saasaa loo wadi gadaalgadaala laga riixi marka shaydaanka wuxuu halkaas uguntaha waxaa weye xorega kugu hogaamin lahaa ama kugu taqataqiila ayuu halkaas ku guntaya weyaan xadiid kun boqol iyo lixdanaad can abdillahi bni salaam radi allahu tacala canhu waa ninka yahuudiga ahaa oo soo islaamay ilaahayna subxaana wa tacala uu aadka ugu Ah, nabigana ala sl slam uu aad u ammaanay diintan aad iyo aad ugu qayb qaatay faafinteeda iyo nabiga garabitaankiisa ala sl slam yahuuddana aad wax alle wixii khiyaanahoy muxuu ah, qur-aanka iyo diinta ay ku makrinayaanna nabiga ala sl slam in badan uu sheegi jiray inkastoo ilaahay subxana wa tacala uu sheegi jiray qablahu xadiidka kun boqol iyo lix iyo lixdanaad can cabdillahi bni salaam radi allahu tacala anhu ana nabiya nabigeena sal sl qal nabigeena wuxuu yidhi ayuha naas wardadow afshuu warfaafiyay oo fidiya assalaama salaamta faafiya waacimuu qudiya acaama cunadana qudiya wasalluu tukada bileyli habeenka wanaas dadka niyaaman ayagoo jiifo tadhulu aad gashaan aljannata jannada bisalaamin nabadgelyo aad gashaan rawahu tirmidi ayaa xadiidka wariyey wa qala wuxuu yidhi tirmidi xadiidun xasanan saxiix xadiidkan waa xadiid noo soo hormaray oo saxiixa weeyaan haabita weeyaan xadiidka kun boqol iyo toddoba iyo lixdanaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu qala wuxu abu hurayra qaala rasulla rasulka wuxuu yidhi sal l slam afdal siyaami san waxa ugu fadli badan bacda ramadaana bashi ramadaan muxuu ahay gadaashii shahrullaahi almuxaram bisha alle oo muxaram weyaan waa bish hadda aan ku sugannahay wa afdalu salaad salaadna waxaa ugu fadli badan bacda alfariidati farad muxuu ah gadaashii salaat leyli salaatu leylka rawahu muslim marka bilmunaasaba muxaram caawa oo axad ah, waa sideed habeen damba waa habeenkii taasucada sagaalaad weyaan in la soomo ayuu nabiga cala slat slam inuu soomo ayuu nabiga tamaniyey haddii sanad dambe u noolaado marka ilahay wuxuu qadar inuusan noolaanin cashuuradana wuu amray wuuna soom nabiga ala sla slam marka taasucada oo isniinta ah iyo cashuurada oo waxa weyaan eh, talaadada in la sooma ayaa naftayda naftiina ku boorinaya insha allahu tacala xadiidka kun boqol iyo toddoba iyo lixdanaad wacan ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana nabiya nabigeena sala allahu aleh ali waslm qaala wuxuu yidhi salaatu leyli salaatuleylka mana mana waa labalaba faidaa khifta subxa salaada subax inay dilaacdo haddii aad ka baqda fa awtir ku witri oo la imaw biwaaxidati hal ragca muttafaqun calayh xadiidka kun boqol iyo sagaal iyo lixdanaad canhu waxaa laga wariyey ibni cumar qaala wuxuu yidhi ibni cumar kaana nebi nabigu wuxuu ahay sala allahu calayhi waali wasalam nabigan wuxuu ahaa yusallii mid tukada min alleyl habeenka mana mana laba laba rakca wayuutiru wuxuu nabiga ku wetrin jiray oo tiro dheer kaga dhigi jiray biraccatin hal rakca muttafaqun calayh xadiidka u dambe cashirkan insha allahu tacala kun boqol iyo toddobaatanaad wa can anasin radi allahu tacala canhu qala wuxuu yidhi anas bin malik kaana rasul rasulka al wuxu ay sal slam yuftiru mid afura min ahri bisha xataa nadunna ilaa aan ka malayna an laa yasuuma inuusan soomin minhu bisha inuusan waba ka soomayn bisha qayb badan a iska afurnaan jiray ilaa aan ka dhahno nabiga maba soomi doono bishaan wayasuuma nabigu uu soomi jiray xataa nadunna ilaa aan ka malayna anlaa yuftira minhu inuusan ka afurnin hayan hay inuusan ka afurin wayaan oo bisha dhan wuu sooma inaan aan u malayna wayaan birri kuxijiri beridam wahaakada saas u wada weyaan wa kaana nabigeen wuxuu ahay laa yashaau midaan wa kaana wuxuu ahaa laa yashaau midaan doonin afwan wakaana wuxuu ahaaday laa tashaau midaadan doonin an taraahu inaad aragta min alleyli habeenka musaliyan isagoo dukana ilaa ra'aytahu aad arkaysa weyaan walaa naa'iman isagoo jofi inaad aragta aadan doonin ilaa ra'aytahu aad arki jirtay rawahu lbuhaariy nabiga alai slat slam marka macnaheed waxaa weeyaan xilli badan oo qofka hurda oo la jooga oo amaba u kuurgala aad hurdo aad ku arki kara isagoo muxuu nabiga hurdaana wuu hurdi jiray xilli badan oo qofka u kuurgala aad isagoo muxuu ahay salaad u taagan u arkana u arki karana wuu taagnaan jiray weyaan oo xilli badanna wuu taagnaan jiray xilli badanna wuu hurdi jiray kadalika soonkan waa la mid bisha ayaamo badan nabigu uu soomi jiray alayh salat slam oo qofka nabigoo sooma in arka raba u arki karo ayaamo badan nabigu u afuri jiray calayhi salatu wasalaam hada allahu aclam hada wallahu aclam wsal allah waslm ala abdi rasuuli mustafa